بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manظumadii ahayd alurjuز almiئiyة لiبn abi العiزي alxanafi raximah الlahu taعaalى eh, <clears throat> waxaa inoo dambeeyey ka warramayay sheekhu raximah الlahu taعaalى dhowr xaadiثo oo ay ka mid tahay nimankii soo islaamay oo nasiibin ka yimid guurkii sawda iyo caaisha radia allahu canhuma waxyaalahan soo qaadan waxaa ka mid ah hijradii saxaabadu ay hijroodeen oo u hijroodeen ardulxabasha marka laba goor bay ahayd alhijrat اlأulى iyo alhijrat الthaniya midda labaad wuxuu inoo sheegay inay ahaayeen raggu saddex iyo siddeetan ama laba iyo siddeetan dumarkuna ay ahaayeen siddeed iyo toban beytka sagaal iyo labaatanaad halaahatun hum wa hamaanuuna rajul wa macahum xataa kamul wadaadka tacliiqa kule kitaabka le saalax alcusaymi wuxuu odhanayaa wa macahum jamaacatun xayun meesha xataa inoo qoran tahay isagoo xayun uu markaasi ka dhigay waxa nuskho saa qoraysana ma tilmaamin marka laakiin muxaqiqa mucaliqa sharxa iska leh cabdisaaq cabdimuxsin albeder isagu nusakh baan ka yani ka taxqiijiyey buu leeyahay khati ah marka labaduba yani macnuhooda iska caadi haddii tiisaa la maro يعني صالح الcusaymi ومacahم جamاعaة xay kaml anu wuxuu noqonayaa وmacahum sidaasuu ku sharxayo raggaa saddex iyo siddeetanka waxaa la socday jamaacaة koox xayun jamaacadaasi waxaa weeye hum ayagu xayun qabiilo aggood xaggeed bay ka ahaadeen oo markaasi kamul yani markaasi min rijaali kamul qabiilo lagu yaqaano raggeedu kamaal lagu yaqaano xaggooda ayay markaasi ka mid ahaayeen raggaas bimacnaa raggaa hijrooday oo saddexiy siddeetanka waxaa la socday jamaaco kale jamaacadaasna wuxuu ku tilmaamayaa eh, bacdu aلصaxaaba oo ahaa min asli yaman abu muusa alashcari iyo rag kale inay iyaguna ay markaa halkaa tageen marka jamaacada uu sheegayo jamaacadaasoo markaa qabiilo wanaagsan ka dhashay wuxuu ujeedaa alashcariyuun nimanka la yidhaahdo ashcariyuunna waa waa qabiila min qabaa'ili alyaman musl ashcari ayaana ka mid ah marka sidaas ayuu markaa kutubku yani ku sharxay isagu sida horeon marnayna oo markaa uu ku soco naadimkuna waxa wey macahum jamaacatun yani markaasi macooda waxaa la socda raggaasi jamaaco iyo koox xataa ka mulo ilaa cadadkii u dhammaystirmay wuxuu sheekhu yihi raximah الlahu taعaalى wbaعda khamsiina wcaami taali sriya usri bihi wالصalawaat furidat khamsa bkhamsiina kama qad xufidat wbaعda khamsiina wa usriya nebiga waa la dheelmiyey salى الlahu عalيه wasalam usriya bihi ay bالnabiyi عalayhi الsalatu salaam nebigaa la dheelmiyey bacda khamsiina konton iyo wacaamin taali sanad kuxiga kontonkaas macnaa kow iyo konton sano cumrigiisu markuu ahaa baa waxaa dhacday xaadiثaةu alsraa wاlmicraaj wالsalawaatu salaadihiina furidat waa lagu waajibiyey nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam khamsan xaalay yihiin salaadahaasi kuwa shan ah xagga tirada khamsahaasoo bikhamsiina ku dheehan konton xagga ajarka kamaa qad xufidat sida markaa la xifdiyey oo lagu xifdiyey kutubta markaasi kutubu siyar lagu xifdiyey oo markaa lagu sheegay halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala nebi nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam cumrigiisu markuu ahaa kow iyo konton sano waxaa dhacday xaadiثatu alisraa wاlmicraaj weliba waxaa dheeraa sida ibnujawsi uu sheegayo kow iyo konton sano iyo sagaal bilood markii cumrigiisu uu ahaa ayaa nebiga markaasi la dheelmiyey calayhi الsalaaةu wasalaam falama atat lahu إxdaa وakhamsuuna sanة wa tiscaةu ashhuri usriya bihi ayb marka alisraa wاlmicraaj xilligaas ayay dhacday nebiga cumrigiisu markuu ahaa kow iyo konton iyo sagaal bilood sida uu tilmaamayo alxaafid ibnu kasiir raximah اllahu tacaala nebiga waxaa la dheelmiyey yani markaa jasadkiisa isagaa la qaaday ruuxdiisa keliya ma ahayn laakiin jasadkiisaa la qaaday ayib qowlka صaxiixa waa sidaas weeyaan waxaan laga qaaday beytu waxaa laga qaaday masjid اlxaraam baa laga qaaday ilaa beyt اlmaqdis baana la geeyey intaa waxaa loo yaqaanaa min maka ilaa beyt اlmaqdis alisraa baa la yidhaahdaa kadibna waxaa laga qaaday min beyt اlmaqdis ilى الsamaawaat taasna waxaa loo yaqaanaa almicraaj waa korsiyona samaawaadka baa la korsiiyey alxaafid ibnu kaiir raximah اllah isagoo tawdiixinaya wuxuu yihi wausriya birasuuli اllaahi sal اlه alay slam bijasadihi calى الصaxiix min qowli الصaxaabة wاlculamaa manaa wuxuu tilmaamaya inuu jiro qowl kale oo markaa sidaa khilaafsan waxaa laga qaaday buu yihi masjid اlxaraam ilaa beyt اlmaqdis wuxuuna nebigu saarnaa daabad la buraaq buraaqdaasi waxay ka weyn tahay dameerka baqashana way ka yar tahay waxaana intaa la socday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo rixlada iyo safarkaa la galay jibriil kadibna baytulmaqdis ayay tageen halkaasuna nebigu imaam ugu noqday yani markaasi ambiyadii oo salaad yani markaa uu ku tujiyey kadibna nebigu waa la dallacsiyo samawaadka ayaa loo qaaday samadii koobaad ayuu tegey wuxuu dalbay in loo furo waa loo furay kadib tii ku xigtay tii ku sii xigtay tii eh, shanaad tii lixaad tii toddobaad kadib halkaas wuxuu kala kulmay samaawaadka uu sii mareeyey mid kastaba ambiyadii qaybo ka mid ah ayuu kula kulmayey marka habeenkaas cajaa'ib fara badan ayaa markaa dhacay nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ayuu markaa inooga warramay waxyaalihii dhacay iyo waxyaalihiu la kulmay iyagoo markaa faahfaahsan axaadiista saxiixa ah ayaa markaa tilmaamay wuxuu kaloo sheekhu sheegay habeenkaasi waxyaalihi dhacay waxaa ka mid ahaa in nebiga lagu soo waajibiyey salaadihii markii la soo waajibiyey waxay ahaayeen konton salaadood bay ahaayeen khamsuuna salaa bay ahaayeen markuu soo maray nebiyullaahi muusa calayhi الsalaam alayhi wacalى nabiyina الsalaatu wasalaam markuu soo maray baa wuxuu weydiiyey maxaa lagugu soo waajibiyey markaasuu u sheegay konton salaadood konton salaadood baa lagu soo waajibiyey wuxuu ummaddaadu arrinka ma karaysee rabbigaa ku noqo fas'alhu takfiifa waxaad ka dalbataa inuu kaa fudeeyo kadib nebigu waa soo noqday toban baa laga riday dana wuu soo maray mar labaad inta loo soo reebay ayuu markaa weydiiyey wuxuu yidhi afartan ummadaadu ma karayse ku noqo rabbigaa oo weydiisa in lagaa fudayo si uu noqnoqonayey marka dambe shan baa laga soo reebay salaadihii shantii buu weliba haddana wuxuu yidhi rabbigaa ku noqo ha lagaa fudeeyo markaasa wuxu yhi nebigu calayhi salaam waan xishooday yani markaas intaas wixii ka dambeeya yani markaas inaan rabbi ku noqdo waan ka xishooday marka saasay marka waxay ku tahay shan salaadood laakiin xagga ajarka marka laga eego waa konton weeyaan lanna alxasanatu bicashri amhaalihaa bay noqonaysaa marka kontonka shantaas salaadood baa lagu soo waajibiyey sida marka axaadiistu marka ay inoo sheegtay usriya waa la dheelmiyey bihi binebiyi calayhi الsalaatu wasalaam bacda khamsiina konton sano kadib iyo wa caamin sanad sanadkaasoo taalin raacaya kontonkaas macnaa kow iyo konton sano markii cumrigiisu uu gaaray ayaa nebiga yani markaa la dheelmiyey wasalawaatu salaadihiina furidat calayhi waa lagu waajibiyey nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam khamsan xaalay tahay shan yani xagga salaad ahaan waa shan khamsadaasoo bikhamsiina ku dheehan yani ku dheehan konton xaggaa jirka kamaa qad xufidat sida markaa la xifdiyey ay kamaa kamaa qad xufidat sida markaa lagu lagu xifdiyey sunnada iyo axaadiista sida markaa lagu xifdiyey oo lagu sheegay wاlbaycaة اlأuulى maca اثnay caشhara min ahli طaybaةi kama qad dukira wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wاlbaycaةu aluulىa baycadii hore heshiiskii hore kaanat waxay ahayd maca اثnay caشhara rajula labiyo toban nin macooda ayay ahayd labiyo toban nin ayuu nebigu beeco la galay calayhi الsalaaةu wasalaam labiyo tobankaasoo min ahli طayibata ka mid ah dadka reer madiina kamaa qad dukira sida markaa kutubta siyarka lagu sheegay halkana sheekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala weli wuxuu ku jira axdaaftii iyo dhacdooyinkii markaasi intaan maka laga tegin marka waxaa ka mid ahaa waxyaalihii dhacay in nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu la kulmay labiyo toban nin oo reer madiine ah labiyo tobankaasi waxaa ka horeeyey yani markaa niman lix ah ayuu nebigu la kulmay oo xilliga xajka marka la gaaro nebigu dadku meelaha isugu yimaadaan buu soo mari jiray dadkuna islaamnimada u bandhigi jiray marka sanadkii kooiy tobnaad oo hijriga sanadkii kooiy tobnaad oo bicada ama nubuwada baa nebigu markuu tegey meelihii dadku isugu yimaadeen baa wuxuu la kulmay lix nin oo markaa ka yimid magaalada madiine ka yimid nimankiibuu u bandhigay islaamnimadii wayna aqbaleen nimankaa marka niman ansaar ah bay ahaayeen awsi khasrajiyiina eh, ayay ahaayeen waxay maqli jireen iyagii yahuud ila magaalada madine yahuud baa dekenayd saddex qolo waxaa dekenayd yahuudda ka mid ah banu qaynuqaac iyo banu qurayda iyo banu nadiir ayaa dekenaa marka markii wax dhex maro baa waxay odhan jireen waxaa soo bixi doona mar dhow nebi nebigaasaan raaci doonaa kadibna waan la dagaalami doonaa saasay odhan jireen marka yani war noocaasa hayay inuu nebi soo bixi doono markay nebi maxamed la kulmeen oo warkan u sheegay markiiba way qaateen markiiba way qaateen marka nimankaas markay islaameen magaalada madiine ay ku noqdeen dadkii yani markaas ay wax u sheegeen oo diintii u sanadkii labiyo tobnaad dadkii soo xajka soo aaday ila carabtu way yani ayagoo gaalo ah bay haddana xajka imaan jireen oo dawaafi jireen ayib waatay markay dawaafayaan ay odhanayaan labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk bayka laa shariika laka ilaa shariika huwa laka tamlikuhumaa malak yani markay waafayaan waxay leeyihiin labayka allahuma alla waa ku ajiibnay labayka laa shariika laka shariik ma lihid ilaa shariikan shariik baad leedahay ilaa shariikan tamlikuhu wamaa malak shariigaasoo adugu aada leedahay asagu laakin waxba aan mulkinin baad leedahay marka way xajin jireenoo yani xajka way imaan jireen iyagoo gaalo ah marka sanadkaas labiyo tobnaad baa waxaa ka mid ah dadkii lixdii iyo lix kale buu nebigu la kulmay calayhi الsalaatu wassalaam wuxuu kula kulmay yani markaasi magaalada maka ayuu kula kulmay yani meel udhexaysa mino iyo maka udhexaysa ayuu nebigu kula kulmay calayhi الsalaatu wassalaam wuxuuna la galay nebiga beecuu la galay beeco beecat الnisaa beecadii dumarka uu la galay beeco lamid ah ayuu la galay oo waxaa ka mid ah sida xadiidka saxiixeynka u tilmaamay min xadiisi cubaada wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahaa raggii beecada wax ka galay nebigu wuxuu beeco nagula galay inaanan ilaahay shirki u samayn inaanan wax xadin inaanan zinaysanin inaanan naf ilaahay xarimay aanan dilin waa kuwii lagu sheegay beecada lagu sheegay suurat almumtaxina ya ayuha الnabiyu إida jaءaka almuؤminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن marka beecadaasoo kale ayuu nebigu la galay calayhi الsalaaةu wasalaam kadibna nimankaasi way islaameen nimankaas labiyo tobanka way islaameen marka sheekhu taas ayuu inoo tilmaamayaa wuxuu leeyahay beecadii hore marka laba beeco ayay ahaayeen beecaة الأulى iyo albeeca الثaaniya tani waxay ahayd beecadii koobaad mid labaadna sheekha inoo soo wada wاlbaycaة اlأulىa beecadii markaasi wاlbaycaة اlأulىa beecadii hore kaanat waxay ahayd maca اثnay caشhaرa rajula labiyo toban nin macooda ayay ahayd labiyo tobankaasoo min ahli طayibatin ka mida markaasi dadka reer madiina ayiba waa min asmaaء اmadiina ka mid tahay magaalada madiina magacyo badan bay leedahay ilaa dhowr iyo afartan ayuu gaarsiiyey yani markaasi ibnu cimaad alxambali kitaabkiisa shadaraat dahab yani markaasi asmaa fara badan ayuu ku sheegaya kitaabkiisa shadaraat dahabka marka waxaa ka mid ah daybaa ka mid ah daabaa ka mid ah madiina ka mid ah madiinatu rasuulilah marka labayo toban min ahli ayibata ka mida ah reer madiina kamaa qad dukira sida markaa la sheegay oo kutubu siyar ay sheegeen ibnu isxaaq saaxibu siira wuxuu odhanayaa falama araada allahu caza wajala idhaara diinihi ilaahay markuu doonay isagoo ka warramay beecadaas ilaahay markuu doonay inuu diintiisa muujiyo wa iczaaza nabiyihi sala allahu alayه wasalam nebigiisana cize iyo sharaf inuu siiyo wa injaaza mawcidihi lah ballanqaadkiina uu u fuliyo kharaja rasuulu اllahi sal ly slam fi lmowsim aladii laqiyahu fiihi nafar min alansaar nebigu wuxuu soo baxay mowsimkii iyo wakhtigii uu la kulmay koox ansaar ah kadibna nebigu wuxuu u bandhigay markaasi calىa qabaa'il carab kama kaana yasnacu fi kuli mawsim siduu samayn jiray mawsim kasta iyo wakti kastaba wuxuu yihi ibnu isxaaq fabaynamaa huwa cinda alcaqaba nebigu mar uu jooga caqaba caqabadu waa buurta kormarta waa waddada buur kormarta ayaa caqaba la yidhaahdaa marka caqabatu mina baa la yidhahda waa meel udhexaysa maka iyo mino udhexaysa weeyaan halkaas ayaa wuxuu kala kulmay rahatan min alkhasraj wuxuu kala kulmay koox khasraj ah araada allaahu bihim khayra ilaahay markaas u khayr la doonay kadibna nebigu diintiiba ugu yeeray way rumeeyeen qoomkooda bay ku noqdeen falamaa qadimuu lmadiinata ilaa qowmihim markay qoomkoodii magaalada madiina ugu tageen dakaruu lahum rasuula اllahi sal slam nebi maxamed bay oga sheekeeyeen oo oga warrameen wadacawhum ila alislaam xataa fashaa fiihim nimankii markaas nebigu la kulmay calayhi salaatu salaam dadkii bay diinta ugu yeereen ducaad bay noqdeen wuxuu yihi ibnu isxaaq falam tabqa daarun min duuri اlansaari ila wa fiiha dikru min rasuuli اllaahi sal اllau alay wasalam ma jirto ma jiro guri ka mida guryaha magaalada ansaar ilaa nebi maxamed baa hadalkiisa lagu sheeg sheegaya nin noocaasa soo baxay caynkaas caynkaas wayna ka warhayeen yahuud bay ka maqli jireen ila yahuuddu niman ahlu kitaab ayay ahaayeen marka nebi baa soo bixi doono oo waktigiisi la gaaro oo ayay ka maqli jireen xataa in kaana alcaamu almuqbil waafa almawsima min alansaari itnaa cashara rajulan markii la gaaray sanadkii dambe ayaa waxaa yidin labiyo toban nin nebigay kula kulmeen yani markaasi caqaba nebiga calayhi الsalaatu wasalaam beecuu la galay beecatu nisa loo yaqaano marka beecadaas waxay ahayd beycat اlأulى ayay ahayd wuxuu sheekhu yhi raximah الlahu taعaalى wa bacda ثintayni wa khamsiina ataa sabcuuna في mawsimi haada habata wa ataa waxaa yimid sabcuuna rajulan lixdan nin baa yimid fi lmawsimi ay fii waqti اlxaji waqtiga xajkay yimaadeen haadaa arrinkaasa habata wuu sugnaaday oo markaasi nusuusta ayaa inoo sheegtay iyo axaadiista ayaa inoo sheegay bacda intayni wa khamsiina waxay yimaadeen labiyo kontonaad maca nabiga cumrigiisu markuu ahaa labiyo konton bay yimaadeen toddobaatankaas nin min ayibatin ay jaa-uu way ka yimaadeen min ayibatin ayibay ka yimaadeen magaalada madiinay ka yimaadeen fabaayacuu waxay la eh, beeca la galeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uma hajar nabigu waa hijrooday calayhi salaatu wasalaam min makata ayuu ka hijrooday yowma اlاtnayni min shahri safar maalinta maalin isniin ah oo bisha safar ka mid ah ayuu markaa nabigu hijrooday calayhi الsalaatu wasalaam halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa eh, beecadii labaad oo la galay yani markaasi beecadii labaad oo la galay nimankii ka yimid madiine ka yimid beecadaasi waxay ahayd sanadkii saddex iyo tobnaad bay ahayd lixdan nin wuxuu la kulmay nabigu calayhi salaam sanadkii koo iyo tobnaad labiyo tobanka ninna wuxuu la kulmay sanadkii labiyo tobnaad sanadkii saddex iy tobnaadna wuxuu la kulmay toddobaatan riwaayadka qaar waxay ku darayaan toddobaatan nin iyo laba dumar ah labiiyo toddobaatan ay markaa ku ahaayeen inaani wa sabcuuna shaksan ayay ahaayeen marka waa sanadkii saddex iyo tobnaad weeye sanadkii saddex iyo tobnaad weeyaan sheekh wuxuu noo sheegay yani markaas sanadkaas nebiga cumrigiisu markaas inuu ahaa labiyo labiyo markaasi konton inuu ahaa ilaa sanadkii ka horreeyey kow iyo konton buu ahaa sanadka marka waa labiiyo konton sanadkii ka sii horreeyeyna wuxuu ahaa kow iyo konton buu ahaa sanadkaas marka waxay ahayd eh, maalin isniina yani markaasi cafwan yani waxay ahayd eh, sanadkii labiiyo kontonaad oo markaa nabiga cumrigiisa ayay nimankaa la kulmeen tanna waxaa la oran jiray albaycatu athaaniya ayaa loo yaqaanaa marka labada beeco waxaa udhexaysa furuuq baa udhexaysa waxyaala kala duwan yihiin baycadii hore oo nebigu labiy toban ula galay iyo baycadan furuuqda udhexaysa waxaa ka ah baycada hore tirada waxay ahayd labiyo toban bay ahayd baycadanna labiyo toddobaatan bay ahaayeen baycadii hore dumar lama socon oo ragun bay ahaayeen laakiin baycadan laba dumar ah ayaa la socday waxaa kaloo baycadan dambe nebiga la socday calayhi salaatu wasalaam markuu raggan baycada la gelayey adeerkii cabaas baa la socday oo doonayey bal arrinkan inuu hubsado arrinkan inuu hubsado cabaasna markaa mo islaamina gaal buu ahaa maadaama inankan adeer asagu u yahay oo ninkii gacanta ku hayayna uu dhintay ninkii la odhan jiray abu aalibna uu dhintay nebigu wuu soo raacay bal nimankan nebiga uu la kulmayo bal arrinku si oola socdo inta waxaa sii dheer beecaduu la galay raggii hore labayo tobanka ahaa wuxuu kula kula galay inay rumeeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay diintiisa raacaan buu nebigu kula ballamay laakiin beecadan nebigu wuxuu beeca kula galay nebiga inay soo dhoweeyaan oo ay garab istaagaan oo u hiliyaan nebi maxamed alayhi salatu wasalaam nebiguna wuxuu doonayay markaas inuu ka tago magaalada maka oo markaasi uu hijroodo ayuu doonayay marka arrinkaasu nebigu waxyaalihii beecada lagula galay baa ka mid ahaa ayib kadib sheekh wuxuu noo sheegay beecadaa kadib nebigu inuu hijrooday calayhi الsalaatu wasalaam markuu hijroodayna taariikhdii ayuu inoo sheegay waxay ahayd maalin isniin ah bisha safar wa calaa qowl alxaafid ibnu kahiir raimah llahu taala raximah اllahu tacala albidaaya wanahaya isaga wuxuu tilmaamayaa inay ahayd bisha rabiicun اlأwal inay ahayd sanadkii saddex-iyo tobnaad oo bicada bisha rabiicun اlأwal maalin isniin ah inay ahayd waxaa laga qaadanaya xadiidka ibn cabaas fii musnad axmed wuxuu leeyahay ibn cabaas wulida nabiyuku yowma الاثnain وkharaja min makata yowma الاثnain wanubi'a yowma الاثnain wadakla اmadinata yowma الاثnain watuwufiya yowma الاثnain maalinta yowma اثnain maalinta isniintu khasaa'is gaaray leedahay waxaa ka mida nebigu markuu ka baxay waa maalintii waxyiga lagu soo dejiyey waa maalintii magaalada madiine uu galay waa maalinta u dhintay nebi maxamed alayhi salaatu salaam marka maalinta isniinta bisha safar waa calaa qowl qowlna wuxuu le maya waa bisha rabiicun alawal bay ahayd labada qowlba culimadu ahlu siyarku way sheegeen maalintaasi waxay ahayd bisha rabiicu labiyo toban bay ahayd labiyo toban ayay ahayd labiyo tobanka bisha rabiicun alawal ayay ahayd marka lagu soo qowlkaas waana sida markaasi alxaafid ibnu kahiir uu tilmaamay waqad kaanat hijratuhu عalayhi الsalaaةu wasalaam fii shahri rabiicin اlأwal sanata ثalaaثa caشhara min bicatihi عalayhi الsalaaةu wasalaam wadalika min ywmi الاثnain yani markaasi maalin isniina ayay ahayd kama rawaahu alimaamu axmed can ibni cabaasi anahu qaal kadibna xadiidkii buu sheegay isagoo marka shaahidku uu yahay wakharaja min makata ywma الاثnain maka wuxuu ka baxay oo ka hijrooday maalin isniin ah marka labadaas xaadiثo ayuu markaa sheekhu inoo sheegay wuxuu sheekhu raximah الlahu taعaalى ataa sabcuuna rajula qaar waxay ku darayaan iyo laba dumar ah ataa waxaa u yimid nebi maxamed alayhi الsalatu wasalaam sabciina rajula wamra'ataan waxay u yimaadeen fi lmawsimi waktiga xajka u yimaadeen mawsim waktiga xajka loo jeedaa bacda tintayni wa khamsiina labiyo konton sano kadib bimacnaa da'diisu markay labiyo konton ahayd ayuu arrinkaas dhacay oo nebigu la kulmay nimankaas waana albeecatu thaaniya loo yaqaanaa haadaa arrinkaasi habata wuu sugnaaday ay fi sunna sunnadu ku sugnaaday jaa-uu way yimaadeen raggaa toddobaatankaa min daybatin magaalada madiinay ka yimaadeen fabaayacuu nabigay beeco la galeen calayhi الsalaatu wasalaam uma hajar nabigu waa hijrooday calayhi الsalaatu wasalaam min makata markuu ka hijrooday yowma الاثnayni wuxuu ka hijrooday magaalada maka maalin isniinah oo ka mid a ah min shahri safar bihi safar ka mid ah calaa qowl buu markaa sheekh ku socdaa nebiguna waxaa markuu safrayey oo madiina u safrayey waxaa sii raacay abubakar iyo waxaa sii raacay nin la cabdullaahi ibnu urayqid alleythi nin markaa waddada yaqaana oo cabdullahi ibnu urayqid la ohan jiray alleythi baa asna sii raacay oo hagayey waxaa kaloo ka daba tegey addoon nin uu xoreeyey yani markaasi abubakr oo la oran jiray caamir ibnu fuhayrana isaguna wuu ka daba tegey marka afar nin bay saa ku ahaayeen afar nin bay saa ku ahaayeen cabdullaahi ibnu urayqid alleythi yacni badanka culimadu waxay leeyihiin ma islaamin ma islaamin isagoo nebi maxamed alayhi salaatu salaam la safray oo safarkaa dheer la galay oo ilaa magaalada madiine la socday haddana ma islaamin marka afartaas ayay magaalada madiina ku tageen wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu taعaalى fajaءa aybata fajaءa طaybata الriضىa yaqiina id kamala الثaلaaثa والkhamsiina fii ywmi الاثنaين wadaama fiiha cashara siniina kumalan naxkiiha fajaءa wuu yimid fajaءa waxaa yimid alridaa alridaa nebi maxamed buu ujeedaa kii raalliga ahaa can illaah aybata magaalada madiinu yimid yaqiinan ay majii'an yaqiinan imaansho la hubo ayuu yimid id wakti buu yidhi kamala u dhammaystirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam athalaatha waalkhamsiina saddex iyo konton markay u buuxsantay ayuu magaalada madiine yimid fii yowma اlinayni maalin isniinah ayuu yimid maalin isniin ayuu yimid wadaama fiiha wadaama nebigu waa daa'imay ku sugnaa fiiha ay fi eh, lmadiina cashra siniina toban sano ku sugnaa tobankaa sanooo kumalan dhammaystiran naxkiiha waan xikaayona macnaa waa sheegaynaa weeye yani markaas sidaas ayaan u sheegaynaa sida markaa riwaayadka ugu timid ayaan u sheegaynaa buu sheikhu leh halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah اllahu tacaala goortii nabi maxamed uu tegey magaalada madiina ayuu inoo sheegayaa magaalada madiina goortii u tegey ayuu inoo sheegayaa magaalada madiina wuxuu tegey eh, maalin isniina ayuu tegey maalintaa isniintaa eh, nebiga cumrigiisu markaas wuxuu ahaa saddex iyo konton sano u ahaa saddex iyo konton sano ayuu jiray toban sanana nebigu waa joogay magaalada maka eh, madiine ayuu joogay markii saddex iyo konton lagu daro toban saddex iyo lixdan sano ayuu markaa ku dhintay waa arki doonaa aakhir kitaabka ayuu sheekh ku sheegi doonaa geerida nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam cumrigiisu inta uu ahaa marka uu dhimanayay marka maalinta isniinta ayuu soo galay xadiidkii markaas imaam axmed min xadis ibn cabaasna wuu tilmaamayaa ayib wadakhala almadiinata yowma الاثnain magaalada madiine nebigu wuxuu galay maalin isniinah ayuu galay waxaa kaloo tusinaya xadiidkan bucita rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam لأربعيiنa sanة famakata bimakata ثaلaaثaةa caشhرa sanة yuuxaa ilayh ثuma umira bاlhijraةi fahaajara caشhرa siniin wamaata wahuwa ibnu ثaلaaثi وasiتiin wuxuu tilmaamaya xadiidkaasi nabiga markii la soo dirayey inuu jiray afartan sano magaalada makana inuu ku nagaaday saddex iyo toban sano isagoo loo waxyoonayo kadibna nebiga waxaa la faray inuu hijroodo wuu hijrooday wuxuu ku sugnaa magaalada madiina toban sano wuxuu dhintay asagoo saddex iyo lixdan sano jirana nebigu waa dhintay calayhi الsalaatu wassalaam marka toban sano ayuu ku nagaaday saddex iyo toban sanona wuxuu joogay magaalada maka ayuu joogay marka inta nebi uu ahaa rasuul ahaa saddex iyo labaatan sano ayay markaa sidaas ku noqonaysaa saddex iyo toban sano magaalada madiina saddex iyo toban sano magaalada maka iyo toban sano magaalada madiina fa jaءa wuu yimid alridaa nebigu u jeedaa calayhi الsalatu asalaam almawsuufu bikamaali الridaa biاllaahi wa can illaahi subxaanah yani midkii ku sifaysnaa raalli ahaansho dhammaystiran ilahay uu raalli ka yahay ayaa wuxuu yimid aybata magaalada madiinuu yimid yaqiinan ay majii'an yaqiinan imaansho dhab ah ayuu yimid id wakti buu yimid kamala uu dhammaystirtay aلhalaaثa wاlkhamsiina saddex iyo konton markay u buuxsantay ayuu magaalada madiine yimid aلhalaaثa wاlkhamsiin waa cadad markaasi macطuuf ah cadadkuna markuu macطuuf yahay saasoo kale labada jusba waxaa la geliyaa albaa markaa lagu tacriifiyaa wuxuu yidhi wacadada turiidu an tucarifa faal bijuz'ayhi silan in cuطifa wain yakun murakaba faاlأwalu wafi اlmudaafi caksu hada yufcalu wakhaalafa اlkuufiyu fi haadayni fafiihima qad carafa اljuz'ayni wuxuu leeyahay wacadada turiidu an tucarifa markaad doonaysa inaad cadad iyo tiro tacriifiso faal bijuz'ayhi silan in cuطifa haddii laisku soo cadfo labada juz ba al la xidhiiri sida mawdican oo kale aلhalaaثa wاlkhamsiin waa cadad macطuufa weeye marka labada juz ba al baa lala xidhiirinaya marka la doonaya in la tacriifiyo wain yakun murakaban cadadku hadduu murakab yahay murakabku waa min axada caشhar ilaa tiscata caشhar waa murakab la yidhaahdaa hadduu cadadku murakab yahay faاlأwalu qaybta horaa la geliyaa ka hore ayaa la geliyaa الثاني الحاadي caشhر الثاني caشhر الثالث ka horaa la geliyaa ashر طيب وin ykن مركبا فالأول وفي المضاaف عكس hذا يفعل hadii la iضاaفiya cadدkii caشhaرaة الرiجaaل caشhaرaة الرiجaaل طيب wuxuu leeyahay مضاaف ilayhiga ba aشh lala xiriirinaya مضاaفka aشh la gelin mayo وفي المضاaف عكس hذا يفعل وkhاaلف الكوفiي في hاadayni كوفi baa sidaa khiلaafsay kaa hor waa madhabka baصriyiinta weeye kuufiyiin sidaa way khilaafeen fa fiihimaa qad carafa aljus-ayni labadan dambuu khilaafsan yahay oo asagu wuxuu leeyahay laba jusba waa la tacriifinaya bimacnaa cadadku markuu yahay murakab iyo markuu yahay mudaaf labada jusba waa la tacriifinayaa waa madhabu alkuufiyiin sabaanka ayaa kusoo noqlinaya xaashiyadiisa wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala fajaءa wuu yimid alridaa nebi maxamed baa yimid calayhi الsalaatu wasalaam ayibata magaalada madiina yaqiinan ay maji'an yaqiinan imaansho la hubo id wakti buu yimid kamala uu dhammaystirta nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aلhalaaثa wاlkhamsiin fii yowmi الاثnain ayuu yimid wadaama fiiha nebigu uu ku sugnaa magaalada madiina cashara siniina toban sano oo kumala dhammaystiran naxkiihaa yani waan u sheegaynaa waan u xikaayoonaynaa kamaa waradat say usoo aroortay waan u sheegaynaa akmala fi اlأuulى salaaةa alxadari min bacdi ma jamaca fasmac khabari wuxuu leeyahay naadimku raximah اllahu tacaala akmala nebigu uu dhammaystiray salaata alxadari salaaddii nagaanshaha ayuu dhammaystiray fi اlأuulى ay fi sanati اlأuulى min alhijra sanadkii koobaad oo hijriga min bacdi maa jamaca markuu jumcaystay oo jumcada tukaday kadib fasmac dhegeyso khabari warkaan kuu sheegaya dhegeyso halkana sheekh wuxuu noo sheegaya raximah اllahu tacaala intaas oo wixii ka horreeyey wuxuu ka soo warramay waxyaalihii ka dhacay intii maka la joogay ayuu sheekhu soo dhameeyey halkan wuxuu ka bilaabayaa alxawaadis yani markaasi bacda alhijra waxyaalihii dhacay intuu nebi maxamed magaalada madiine u hijrooday marka siirada waxaa loo qaybiya laba qaybood makiya wa madaniya wixii haddaan soo dhaafnay waa maki waxay inta ka dambeeya laakiin siiradu waa madani marka tobankii sano ilaa nebi maxamed wuxuu dhintay calayhi salaatu wasalaam eh, sanadkii kooiy tobnaad buu dhintay oo hijriga laga bilaabo sanadkii koobaad ilaa sanadkii tobnaad waxyaalihii dhacay ayuu ka warramayaa haddaba beydkan wuxuu ku sheegayaa sanadkii koobaad oo hijrada waxyaalihii dhacay ayuu noo sheegayaa waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatulxadarkii la dhammaystiray lanna salaadda markii la waajibiyey markii hore waxay ahayd ragcatayn ragcatayn bay ahayd sida uu tilmaamaya xadiidka xadiidu caaisha fi saxiixayn furidat الsalaatu rakcatayni salaaddii waxaa la waajibiyey iyadoo laba laba ragcadood ah iyadoo laba laba ragcadood ah uma haajara الnabiyu sal ه alay slam fafuridat arbacan nebigu waa hijrooday markuu hijrooday waxaa la waajibiyey oo la farad yeelay afar afar in la tukado salaadaha rubaaciyaadka wa turikat salaatu safari cala aluulaa salaatu safarkii sidii horaa looga tegey sidii horaa loo daayey maa labadii loo daayey lidalika culamada qaar waxay leeyihiin iyagoo xadiiska daliishanaya qofka isagoo musaafirah afar ragcadoo tukadaa laga aqbali mayo isagoo musaafirah qofka casarkii afar tukadaa oo duhurkii afar tukadaa oo markaa ceshihii afar tukadaa isagoon jamaaco muqiimiinan la tukanay asago waa musaafir keligiis buu tukanayaa qofka afar tukadaa waa hayru maqbuula salaad aan la sharciyeyn bu waa tukadayba limaada lanna salaad safar waxay ahayd ragcatayn bay ahayd salaad safar oo arbaca ragcaad maba jirtaba istidlaalan bihada alxadiid wa turikat salaatu safari cala aluulaa marka waxaa la farad waxaa la dhammaystiray salaadihii markaasi rubaaciyaadka ayaa la dhamaystiray casarkii iyo duhurkii iyo ceshihii afar afar baa laga dhigay salaaddii markaasi safarkuna sideedii baa loo daayey oo laba ragcadood inay noqotay saasaa markaas lagu baaqi yeelay marka arrimihii dhacay bay ka mid ahayd sanadkii koowaad bay markaa dhacday takmiilkaa la dhamaystiray asana alula min alhijra ayay dhacday kadib sheekh wuxuu sheegay min bacdi maa jamaca markuu nabigu jumcada tukaday kadib jumcada wuxuu tukaday oo awal jumca nabigu tukaday calayhi salaatu salaam waxay ahayd markuu yimid magaalada markuu magaalada madiina soo gaaray marka hore wuxuu yimid quba ayuu yimid quba markaa ka baxsanayd magaalada madiina ka baxsanayd laakiin maanta quba waxay ka mid tahay magaalada madiina ay ka mid tahay marka markii hore uu ka baxsanaa marka nebigu wuxuu yimid calayhi الsalaatu wasalaam maalin isniin ah ayaa wuxuu yimid yani markaasi quba ayuu yimid magaaladaasuu yimid magaaladaas markuu yimid halkaas qolo ayuu ogu yimid magaalada quba ogu yimid wuxuu la joogay min min alاثnain ilى اjumca jumcadii haddaba ka baxay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam jumcadii waxay ku qabsatay yani markaasi nimankaas la yidhaahdo bani salim bin cawf bay jumcadii ku qabsatay halkaasuu marka nebigu ku tukaday calayhi الsalaatu wasalaam salaadii jumco waana awalu jumcatin oo markaa nebigu uu tukado calayhi الsalaatu wasalaam sida markaasi ibnu kasiirku uu soo naqlinayo wuxuu leeyahay markuu nebigu magaalada quba ka yimid yani markuu qubaa ka yimid isagoo hashiisi saaran maalin jumcu ka soo baxay xilliga markaas zawaalka ayaa wuxuu yimid meesha la yidhaahdo daar bani salim bn cawf oo udhaxaysa magaalada madiina iyo quba udhaxaysa fasallaa bilmuslimiina aljumcata hunaak halkaasaa marka nebiga wuxuu ku tujiyey saxaabadii markaa jumcadiibu ku tujiyey jumcadii ayuu ku tujiyey wuxuu yidhi fakaanat awala jumcatin sallaahaa rasuulu llaahi sal allahu alay slam bilmuslimiina bilmadiina ow muطlaqan jumcadii ugu horrayso nebigu tukado ayay ahayd ama jumcadii ugu horraysay oo magaalada madiine lagu tukado ayay ahayd haddii la yidhahdo waa jumcadii ugu horraysay intuu nebigu maka joogay macnaa ma tukan weeyaan jumco ma tukan uu sheegay ibnu kasiir wuxuu yidhi lam yakun yatamakan huwa wa asxaabu bimakata min alijtimaac oomaysa suurtoobin waa haddii aan dhahno waa jumcada ugu horreysay oomaysa suurtoobin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii inay isu yimaadaan xataa yuqiimuu biha jumcatan daata khudbatin wa iclaanin bimawcida oo markaa ay tukadaan jumco iclaan leh oo laisugu yimaado khudbad leh wamaa daaka ila lishiddati mukhaalafati اlmushrikiina wa adiyatihim iyah sababtuna waxay ahayd dhibkii haystay iyo dhibkay gaalada ku hayeen baan markaa u suurtogelin marka waxay noqonaysaa awal jumcatin oo markaa muslimiintu ay tukadaan bay noqonaysaa marka meesha nebi maxamed uu ku tukaday calayhi الsalatu salaam waa waadi la ohan jiray waadi ramuna ayuu ku tukaday oo nimankaa ay deganaayeen bani salim bin cawf waxayna udhexaysaa bayna quba wa bayna almadiina ayay udhexaysaa marka halkaas ayuu nebigu jumcadu ku tukaday calayhi الsalaatu wasalaam marka labada arrimood ayuu sheekhu inoo sheegay jumcadii oo la tukaday iyo salaadii oo markaa la dhammaystiray ayuu inoo sheegay akmala nebigu uu dhammaystiray calayhi الsalaatu wasalaam salaata alxadari salaaddii qofka xaadirka macnaa qofka aan musaafirka ahayn salaadiisi buu dhammaystiray fi اlأulى ay fi sanati اlأulى sanadkii koobaad oo min alhijra min bacdi maa jamaca markuu jumco tukaday kadib markuu jumcaystay kadib ayuu markaasi salaaddii dhammaystiray looma jeedo yani markaasi jumcadii markuu tukaday buu ku xujiyey looma jeedo waxaa loo jeedaa bimacnaa markay dhacday arrintan jumcada uu tukaday waxaa ka sii dembeeyey arrinkii ku xigay wuxuu ahaa nebigu uu sameeyey in markaa salaadii xadarkii la dhammaystiro taasaa ku xigtay leanna wuxuu inooga warramayaa xawaadistii dhacay bacda quduumi الnabiy sal slam ila almadiina magaalada madiine markuu yimi waxyaalihii dhacay buu inooga warramaya marka waxaa ugu horreysay jumco inuu tukaday waxaa ku xigtay alxaadita athaaniya waxay ahayd ikmaal yani markaa salawaadka rubaaciga in la dhammaystiro akmala wuxuu dhammaystiray salaat alxadari fi lula ay fi sanati اlula min bacdi maa jamaca markuu jumcaystay kadib fasmac dhegayso khabarii warkayga dhegayso war runaan kuu sheegayahay uma bana almasjida fii quba wa masjid اlmadinati اlgaraa wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala uma banaa nebigu wuxuu dhisay calayhi الsalaatu wasalaam almasjida masaajidkii buu dhisay fii qubaaa meesha quba la yidhaahdo ayuu ka dhisay yani waa magaca ayaa markaasi mandiqada loo yaqaano quba almanطiqa almacruuf wahiya taqacu junuba masjid الnabowi bisitati kilomitiraat bisitatin kilowaat taqriiban yani lix kilomitr bay u jirtaa magaalada madiina lakin hadda magaalada madiina bay ka mid tahay marka markuu nebigu degey wuxuu ku degey niman la odhan jiray bani camar ibnu cawf markuu quba yimid wuxuu ku degey bani camar ibnu cawf ayuu ku degey qoladaas markuu ku degey nebigu wuxuu dhisay masjidu quba buu dhisay oo intuu la joogay fatraduu la joogay way isu khilaafsan yihin imsay ahayd qolaba waxbay ku sheegeen qolaba waxbay ku sheegeen ibnu kasiirku wuxuu tilmaamayaa albidaaya wanihaaya wuxuu leeyahay wa kaana awala nuzuulihi biha fii daari bani camar ibni cawf wahiya quba qoladaasoo deganaa quba ayuu ku degay nebigu calayh salaam imisu marka la joogay qole waxay leeyihiin hintay wa cishriina leyla wuxuu la joogay labi iyo labaatan maalmood buu halkaa joogay nebigu calayhi salatu salaam iyo labaatan habeen ayuu quba nebigu joogay qolo kale waxay leeyihiin maya wuxuu joogay sideed iyo toban habeen buu joogay qolo kale waa maya dhowr iyo toban habeen buu joogay aqwaasha marka waxaa ka mid ah wuxuu joogay laga soo bilaabo maalintuu yimid oo isniinta ilaa jumcadii buu joogay quba marka waxay noqonaysaa الاثنaين والثuلaثاء والأربعاء والkhamiis والجuمعة جuمcadiina uu ka soo baxay marka fatrada nebi maxamed uu joogay عalayhi الصalaaةu wasalaam muddadaa uu joogay ayaa wuxuu dhisay masjidu quba wuxuu yihi qaala muusى ibnu cuqba ثaلaaثa layaalin qaar baa ohanaya saddex ashuu joogay kadib wuxuu yihi wاlأshharu ma dakarahu ibnu isxaaq wagayruhu anahu عalayhi الصalaaةu wasalaam aqaama fiihim bquba min ywم الاثnain ilى ywم الجuمعة qowlka raajixa waa qowlkaas weeye laga soo bilaabo maalinta isniinta ilaa maalintii jumcaha intaasa nebiga marka wuxuu ku dhisay masaajidkii loo yaqaanay masjidu quba ayuu nebigu ku dhisay calayhi الsalaatu wasalaam waana masjidka markaa qur'anka alla uu kaga warramay lamasjidun usisa calى الtaqwى min أwali yowmi axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxib اlmuطahiriin masjid lagu aasaasay oo lagu bilaabay markiisa horeba alla kacabsi maalintii ugu horreysay ayaa mudan inaad istaagto dhexdiisa fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu marka masjidu quba ayuu nebigu dhisay calayhi الsalaatu wasalaam markaa kadibna wuxuu dhisay masaajidkiisii buu dhisay uma banaa almasjida fii quba intuusan soo dhaafin usan ka imaan ayuu soo dhisay kadibna wuxuu dhisay masjid اmadinati اlgara waa masjid nabowi kada loo yaqaano almasjid nabowi ayuu markaa nebi maxamed dhisay calayhi الsalaatu wasalaam meesha laga dhisayna waxay ahayd meel timir la dhigo oo ay lahaayeen laba inan oo agoomo ah oo la odhan jiray suhayl iyo sahal la odhan jiray oo mas-uul uu ka ahaa saxaabigii la odhan jiray ascad ibnu zuraara halkaas ayay nebiga hashiisi fadhiisatay alqaswaa la odhan jiray kadib nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuu ka iibsaday wuxuuna ka dhisay masaajidkiisa almasjid الnabowi dhismihiina nebigu waa ka qayb qaatay calayhi الsalaatu wasalaam markay dhisayeen saxaabadu waxay lahaayeen allahuma ina alajra ajru اlaakhira farxam اlansaara wاlmuhaajira markay dhisayen waxyaalahay akhriyan waxaa ka mid ahaa allahuma ina ajra ajru aakhira ajarku waa ajarka aakharo abaalgudka dhabta ah qofku wuxuu helayaa aakharo farxam alansaara waalmuhaajira waxaad u dhaaftaa u naxariisataa ansaar iyo muhaajiriin alla u naxariiso hadallada noocaasa ayay lahaayeen uma bana nebigu wuxuu dhisay almasjida masjid buu dhisay fii qubaa meesha quba la yidhaha ayuu ka dhisay wa masjida wa bana wuxuu kaloo dhisay masjid almadiina magaalada madiina masaajidkeedii buu dhisay waa almasjid nabowi masjid almadiinati alqaraa yani madiinadii alqaraa macnaa sharafta lahayd masaajidkeedii ayuu markaa dhisay marka quba baa horreeyey masjid madiinana uu ka dambeeyey ثuma banaa min xawlihi masaakinah ثuma ataa min bacdu fi hadi fi hadi الsanة aqalu min niصfi اladiina saafaruu ilى bilaadi اlxubshi xiina haajaruu ثuma banaa wuxuu dhisay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam masaakinahu guryihiisii buu dhisay min xawlihi ay min xawli اlmasjid masaajidka hareerihiisuu ka dhisay uma ataa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uma ataa waxaa u yimid uma ataa waxaa yimid min bacdu intaa kadib fii haadihi sana sanadkaasi waxaa yimid aqalu min nisfi aladiina saafaruu aqalu in ka yar min nisfi aladiina saafaruu kuwii safray niskooda wax ka yar baa yimid xaggee u safray ilaa bilaadilxubshi u safray xiina haajaru markay hijroodeen bimacnaa wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah allahu tacaala camalkii saddexaadoo nabigu uu qabtay wuxuu ahaa ama camalkii afraad ama camalkii shanaad wuxuu noqonayaa lan waxaan soo marnay yani markaasi jumcadii oo la tukaday yani markaasi masaajid masjid quba la dhisay masjid madina la dhisay acmaasha ah, marka waxaa ka mid ahaa markii masaajidulmadina la dhameeyey in uu dhisay guryihiisii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhisay yani markaasi markaa nebiga xaaskiisu waxay ahaayeen sawda iyo yani markaasi caaisha radia allahu canha caaisha weliba markaa uusan weli uusan la aqalgelin ayay ahaayeen labadaasu markaa u dhisay ma ahayn inuu hal mar nebigu u wada dhisay dumarkiisii oo dhan guryo wada dhisay ma ahayn laakiin labadii markaasi ku sugnaa cismadiisa ayuu nebigu u dhisay sida imaamu dahabi uu tilmaamayo raximah اllah wuxuu leeyahay lam yblغna anahu sal اlه alay waslam banaa lahu tiscata abyaatin xiina bana اlmasjid nama maanan maqaloo nama soo gaarin nebigu inuu sagaal guri hal mar dhisay oo xaasaskiisii uu dib ka guursan doono u dhisay una malayn maya buu yihi arrinkaa nebiga moxamed inuu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam inama kaana yuriidu beyta waaxida lisawda um اlmu'miniin radia allahu canha guri buu u doonayay inuu u dhiso sawda oo markaa xaaskiisa ahayd ثuma lam yaxtaj libeyti aakhar xatىa banaa lcaaisha radi allahu canha fi shawaal sanata اثnatayn fakaanahu sal slm banaaha fii awqaatin mukhtalifa marka guryihiisa nebigu wuxuu kala dhisay awqaad kala duwan yani gabarh kastaba marka nebigu uu meersado oo markaas uu la aqalgelayo ayuu markaa gurigeeda u diyaarin jiray nebi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam marka sidaas ayuu arrinku ahaa marka masaajidka hareerihiisa ayaa laga dhisay guryihiisa calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay saxaabadii u hijrootay ardulxabasha inay dib u soo laabteen hore waxaan usoo marnay alhijra athaaniya inay hijroodeen labiyo sideetan ama saddex iyo siddeetan rag ah iyo sideed iyo toban dumar ah oo tiradu ay tahay kow iyo boqol iyo kow ama boqol inay u hijroodeen ardulxabasha marka saxaabo badan marka way soo noqdeen saxaabo qayb ka mid a ah soo noqotay marka sheekh wuxuu yidhi waxaa soo noqday nis wax ka yar baa soo noqday waxaa soo noqday eh, eh, saddex iyo soddon ragah iyo sideed dumara soo noqday macnaa kow iyo afartan qof baa soo noqday kow iyo afartankaasi nis waa ka yar yihiin niskii way ka yar yihiin oo meeshii marka waxaa baaqa ku noqonaya kow iyo afartan hadday soo noqdaan lixdan baa baaqa ku ah weli xaggii oo aan ka soo hijroonin marka aqalu min nisfi aladiina saafaruu ilaa bilaadi alxubshi xiina haajaruu kuwii bilaadulxabash u hijrooday niskooda wax ka yar ayaa markaa dib u soo noqday oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yani markaa oogu yimid magaalada madiina ugu yimid asaalix sheekh la yidhaahdo kitaabkii subulhuda wuxuu odhanayaa muhaajiriintii ardulxabash u hijrooday waxay la joogeen ninkii najaashi la odhan jiray iyagoo markaasi jaar fiican ka helay iyo daris wanaagsan raggii soo noqday waxaa ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray cbdullahi mascuud markay maqleen saxaabadii halkaa joogtay nebi maxamed inuu magaalada madiine u hijrooday ayaguna way soo laabteen rajaca minhum halaaثatu wa halaaثuuna rajula waxaa soo laabtay saddex iyo soddon nin wa min الnisaaءi ثamaani niswa sideed dumar ah iyo saddex iyo soddon rag ah waa kow iyo afartan bay sidaa markaa ku noqonayaan kow iyo afartan bay sidaa ku noqonayaan kow iyo afartankaas ayaa soo noqday marka kow iyo afartankani way ka yar yihiin dadkii hijrooday niskooda way ka yar yihiin saxaabadii kalena dib bay ka yimaadeen oo dib bay ka soo hijroodeen dib bay yani markaas usoo noqdeen markii dambe uma banaa nebigu wuxuu dhisay calayhi salaatu wasalaam masaakinahu guryihiisa min xawlihi hareeraha masaajidku ka dhisay min xawlihi ay min xawli masjidihi uma ataa waxaa yimid aqalu min nisfi aladiina saafaruu nis wax ka yar kuwii u safray ilaa bilaadi alxubshi bilaad alxabasha xiina haajaruu markay hijroodeen goormay yimaadeen min bacdu intaa kadib bay yimaadeen fii haadihi sana sanadkan bay yimaadeen sanadkan bay yimaadeen sanadku waa kee waa asana اlأulى min alhijra sanadkii koowaad oo hijriga bay markaas soo laabteen sanadkii koowaad oo hijriga ayay soo laabteen marka xawaadistaas ayuu marka sheekhu sidaa oga warramay xawaadistaa dhacday sanadkii koowaad oo markaa hijriga halkaa inoo joogo wallahu aclam